bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlifu raximah اllahu taعaalى fasl wayajuuzu lilmusaafiri wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan qasru salaati salaaddii gaabinteedii salaaddii day-a rubaaciyati afareyda ahayd oo afarta ragco loo nisbeeyey bikhamsi sharaa'ida shan shardi lala qabo ayay ugu bannaan tahay ayb halkan marka salaatulmusaafir uu ka gelaa wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan musaafirka la sheegayana waa almutalabisi bisafar ninkii safarka jaa galay ee nin hadda safar niyeysan maahan macnaha wax laga hadla nin galay baa laga hadlaa safarkii qasru salaati baa u bannaan salaaddii inuu gaabiyo salaaddii day-arrubaaciyati afareyda ahayd rubaaciya waxaa ku baxay hayru rubaaciya hayru maxay noqonaya marka maqrib iyo subax lama gaabiyo iyaga nacam bilitifaaq ayb oo maqribkiina lama gaabiyo subaxiina lama gaabiyo iyaga midda salaadaha afarta unbaa la gaabiyaa shaaficiyadu siday qabaan macno safa yacni amnan wa khawfan labadaba amni iyo khowf labadaba looma eh, rubaaciyada umbaa laba lagama gaabin karo salaadda hadday rubaaciyo tahay laba unbaa loo soo gaabin karaa ka yar ka sii yar maya oo riwaayaad waxaa jira salaatulkhawfku inay hal ragcad tahay sheegayo ayb oo salaatulkhawfi ragcatun iyo iyaga marka kaa waxay leeyihin khowf ha lagu jiro ama yaa lagu jirin salaad rubaaciya ah marka la qasriyo laba ka yar maya ma lagu qasri karo ayb xadiidkaasna marka ama aharkaasna kalaam iyay ka leeyihiin iyo tawjiihaad marka wuxuu yidhi wayajuuzuna waa cabiray wayajuuzu marka waxaa weeyaan qasrigu waa bannaan yahay ee waajib maaha shaaficiyada agtooda oo qofka hadduu salaada taam yeela isagoo safar ku jiro yacnii dhib ma laha weliba waxay leeyihin safarka aadka u dheer qasriga ah, ah, fiican safarka hadduunan aad u dheerayn masaafadiina gaaraayana itmaamkaa fadli badanay dhahayaan ayb madhabku marka saas waay qasrigu bacdi ahlilcilmiga ku tegey inuu waajib yahayna waa jiraan oo salaadda mar hadday safar lagu jiro in la qasriya waajibay leeyihiin ama waajib ha la dhaho ama jaais ha lagu sheego qasrigu hal laakiin maskaxdaada yaynan gelin itmaamku ma ansaxaayo waa baa wax kala qasrigu waa bannaan yahay iyo maya ma bannaanee waa waajibba doodu intaasay ka taagan tahay laakiin kama taagna ninkii salaadda taam yaala ma ansaxaysa salaaddiisa iyada ma jirta salaaddiisu waa ansaxaysaa laakiin waajibuu ka tegey iyo maya kama tegin salaaddu inay ansaxaysana waxaa ku tusaya cabdullaahi binu mascuud inuu cuhmaan ku uu yidhi meeshaan nebigaan kula tukaday abubakaraan kula tukaday cumar qaybo wakhtiga cusmaana mina salaaddii waa qasrinayeen yidhi waa gaabinayeen markaasuu wuxuu yidhi cusmaan itmaamkiisiibuu marka ku qabsaday waana la tukaday markaasay dadku dhaheen waa waana ku qabsatay waana la tukatay waa sidee markaasuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafku waa sharu yidhi haddii marka salaaddu uu arkaayo ibnu mascuud inaynan ansaxaynin ninka musaafirka hadduu salaadda taam yeela inaanay ansaxaynin salaaddiisa hadduu arko lama tukadeen marka saxaabadii dhammayd oo cuhmaan la tukadaa waxay deliil u tahay qasrigu inuusan sixo ku xirnayn salaadda oo salaadda say u ansaxdo waa in la qasriyaa maya dad baa waxaa arkay dhahaayo waa duhur oo shan ragca laga dhigay oo kale duhurka amaa dhammaystiri karta ayuu ku afartaas ragco shan ama mid shanaad haddaa ku darta ka warran sowma isla buraysa haa musaafir hadduu ragco labaad wax ka ziyaadiya labada ragco waa burta isna salaaddiisa sax maaha waxaas nacam saxaabadiidii salaaddii intii aan arkaynin salaadda in la qasriyo in la itmaa la dhammaystiro intii aan arkaynin ayaa gooni u bixi lahayd ilaa nin salaadda ka burtay lama aysan ayb salaadii marka waa kaa iyada marka wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri laakiin sunnada nebiga ee uu daa'imay marka la fiiriyo nebigu isoo safara salaad uu taam yeelay lama sheegin waa qasrin jiray salaada nebiga sal l slam marka qasriga ruqsada in la qaato yaa fadli badan salaaduna way ansaxaysaa haddii qofka uu taam yeelo ayb wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri u bannaan musaafirkii ninkii safarka galay qasru salaati salaaddii gaabinteeda salaadiiday arubaaciyati afareyda ahayd ayb marka gaabintu ay goormay gaabinta bannaanaanshiyaheedu ou bilaabmaa ruqsadu goormay bilaabmee magaalada markuu ka baxo asagoo gurigiisii jooga salaad ma qasrin karan horta waa inuu magaalada ka baxo magaaladu hadday leedahay marka suur ay leedahay deyd ama xayndaab ay leedahay xayndaabka inuu markuu ka baxo bilaabi karaa haddii suur ayna lahaynna dhismayaalka inuu ka dhammaado markuu dhismayaalkii ka baxo ayuu geli karaa marka salaadda qasrinteeda soonka iyo salaadda waa kala duwan yihiin marka meeshaasna nebiga calayhi salaatu wasalaam weli lama haayo isagoo madiine dhexdeeda salaad ku qasriyey markuu baxo oo magaalada ka baxaa qasriga uu bilaabi jiray soonka laakiin xadiid abu daawuud oo warinayaa jiro oo sunnada nebiga lagu sheegay iyadoon magaaladii laga bixin saxaabi baa magaalada isagoon ka bixin doontii markuu saa u koray dhismayaalkii u joo u jeedo ayuu biyihii iyo wixii uu cabaayey ayuu iska cabay musaafiruu ahaa soonna waa waa ku jiray dad baa marka la yaabeen markaasuu wuxuu yidhi saan sunnadii nebiga u ahay sala allahu alayh ali wasalam xadiidkaas marka isagu soonka waxaad moodaa daliil inuu leeyahay qofka hadduu alaabtiisii xirto baabuurkii uu raaco magaalada isagoon weli ka bixin hadduu wax cuna laa ba'sana xadiid baa soo arooray in kastoo xadiidkaas sixadiisa iyo warkiisu aad u fara badan yahay sheekh ilalbani kitaabuu ka qoray risaalo yaruu ka qoray ifdaaru saa'imi qabla safarihi saasoo kale uu ku magacaabay xadiidkaasuuna aad ugu takhriijiyey marka taas daliilay leedahay ninkii sidaas yeela hadda waa dembaabay ma dhehayna annaga laakiin salaadda waa ka duwantay ogowna dad marka saa gurigiisa isagoo jooga waxaa laga yaabaa ama masaajidkii buu joogaa xaafadda alaabtii baa u xirxiran baabuura u taagan salaadda haddaan sii qasrinayo uu leeyahay qasrigu markaa baxdo unbuu bilaabmaa ma bilaabmi karo si kale bikhamsi sharaa'ida shan shardi ayay ku bannaan tahay salaaddii rubaaciyada in la gaabiyo an yakuuna inuu ahaado safaruhu safarkiisu fii gayri macsiyatin macsiyo kayrkeed dhexdiis inuu ahaado safarkiisu ayna una safar macsi ahayn hadduu safar macsi yahay waa salaaddii ma gaabi karo mana bannaano inuu gaabiyo maxaa yeelay ruqsooyinku ruqsooyinka sharciga xaaraan loogama faa'iidaysan karo faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa idma calayhi hayra baaqin walaa caadin ayb taasay ka qaateen meeshaas marka walidaalika safaro badan oon salaaddii loo gaabi karin aa jirta marka oo macsi ah ayb qof inuu soo dilo kale hadduu u socdo fitno iyo wax lamidoo kale haddii uu u socdo aلsafaru ilaa ziyaarati اlqubuur ziyaarat اlqubuur ayuu u safraa oo halkaana wuxuu uga baxaa liajli inuu magaalo heblaaye qabri ku yaal soo booqdo safarkiisu waa safaru macsiya mana bannaano inuu salaadda u gaabiyo fuqahadana waa sheegaan taas naftirkeeda markaa wuxuu leeyahay an yakuuna safaruhu safarkiisu inuu ahaado fii hayri macsiyatin macsiya waxaanayn fii hayri macsiya marka waxaa soo gelaayo safar waajiba ha noqdo safar sunna'a ah ha noqdo safar mubaaxa ah ha noqdo intaba safarka waajibka ah wuxuu noqon karaa jihaad maalan safarkiis wuxuu noqon karaa safar deyn oo iskaga soo gudaayo nin baa deyn ku leh deynta in la bixiyaa waa waajib danta waxay kugu kaliftay magaaladiisa inaad ugu geysa lacagta safar waajibaa ku jirtaa waalidkiisii oo kaleo maalan soo booqana waa safar waajiba oo loo gaabi karaa salaada kaas safarka manduubkaana waa qaraabo xiriiris camal silatul arxaama u baxaa ayuu u safray kan mubaaxa ahna waa ganacsi safar ganacsi iyo wax lamidoo u safraa intuba waa loo gaabin karaa kan macsida bisaan la ogolayn ayb madhabku marka saas waaye wa an takuuna inay ahaato masaafatuhu masaafadiisu safarka masaafadiisu sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh ayb inuu ahaado lix iyo tobanka farsak marka qiyaas ahaan qiyaaska hadda la isticmaalo siddeetan iyo laba kilomitr waay iyo wax la jiro taqriiban marka siddeetan iyo laba kilomitr iyo bar waay marka siddeetan iyo laba kilomitr iyo bar safar dhan unbuu salaadda u gaabin karaa waana madhabka ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo laga wariyey ayb oo ibnu cabbaas waxaa la su-aalay carafaad iyo meelaha salaadda ma u gaabinaynaa ayaa la yidhi maya buu yidhi cusfaan iyo jiddoo kale ahaa buu yidhi cusfaan iyo judda oo kale halo waa loo gaabin karaa yuu yidhi marka mada bukhaari baana warinaya tacliiq ahaan waana sanad saxiixuna ibnu cabaas uga ansaxay marka safarka loo gaabinaayo siddeetan iyo laba iyo bar meelahaas inuu ahaado ugu yaraan oo kilomitr ilaa sagaashan gaarsiiy masaafat اlqasri waay marka inta salaad loo gaabin karo sharcigu isagu masaafadaan ma xadidin laakiin curfiga ayaa saan ay salafku ku xadideen qaarkood qaarna waaba ka sii badiyeenoo saddex maalin intii loo soco karay dheheen oo qofku markuu lugaynayo kale abuu xaniifa iyo kale qaar basii bay dheheen qaar yowman waleyla qaar maalmay ku xadideen calaa kullin inta hadda ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ugu xadidanoo ugu dhow siddeetan iyo labadaas waay madhabka xanaabilada iyo shaaficiyada iyana saas waay nacam ayb wixii intaa ka yaraada marka safar ma aha wa an takuuna inay ahaato masaafatuhu masaafatu safari safarka masaafadiisa sittata cashara farsakhan lix iyo toban arisoof ama lix iyo toban farsakh siddeetan iyo laba kilomitr iyo wax la jiro waxyar wa an yakuuna inuu ahaado mu'addiyan mid gudanaayo lisalaati salaadda arubaaciyati afareydaana mid waa inay addo ahaata salaadana muadiyan marka wuxuu saarayaa oo meesha ku baxaayo salaad rubaaciyo ahoo qallo ahayd oo lagugu lahaa ayaad rabtaa adoo safar ku jira inaad qal inaad tukato ma qasrinaysaa ma la qasrinaayo taasoo kale salaadda la qasrinaayo inay tahay salaad oo markaa addo ah oon qallo ahayn <coughs> waan takuuna inay waan yakuuna waan an yakuuna inuu ahaado qofka musaafirka muadiyan mid gudanaya lisalaati rubaaciyati salaaddii afareyda ahayd mid gudanaya inuu ahaado ama alfaa'itatu xadaran midii qofka isagoo gurigiisa jooga ka tagtay oo soo xusuustay isagoo safar ku jiro ma isagoo markaa yacnii iyadoo la gaabiyey ma soo qalaynayo iyadoo taam abuu ah qalaynayaayb hadday safar dhexdiis kaaga tagta laakiin waa la qalayn karaa safarkii dhexdiisiibaa salaadii baa kaa tagtay maalan waa qasrin kartaa markaa ile salaadan waxay ku tagtay safar dhexdiisii laakiin mid adoo xadar a ah kaa tagtay waa midda uu sheegayo u diidayo ayb midda safarka ku tagtayna marka la qalaynayo filxadar lagu qalaynayana waa in la taam yeela iyadan markaas wa an yanwiya inuu niyoodo alqasra qasri inuu niyoodo maca alixraami ixraamka lala qabo ixraamka maciisa yani marka uu ixraa allahu akbarta dhahayo salaadda uu xiranayay niyada waa inuu ku daraa qasri salaadda inuu gaabinayo ila qasrigan waa ficile ficilka marka uu la imaanayana niyo u baahan yahay ayb ayb wa an yanwiya inuu niyeysto musaafirkii alqasra gaabin lisalaati yani uu gaabinayo maca alixraami bihaa markuu xarmanaayo maceeda wa anlaa ya'tama waa inuusan ku dayanin bimuqiimin mid negi ah oo joogo nin negi oo muqiima ah haddaa ku dayato oo imaam uu kuu noqdo waa inaad salaaddii dhammaystirto ma gaabinaysid markaa salaadda adoo musaafira jamaaco muqiimiinoo salaad tukanaysaad u timid waa la tukatay waa taam yeelay markaas ma gaabinaysid <clears throat> dadka gobol waxaa arkay waxay yeelayaan salaaddii duhur oo laba ragco imaamkii tukaday oo kale u imaanaa labada dambu kala qabsanaya waa iska salaamo noqsana maxaa dhacay musaafiran ahayuu leeyahay imaamkiisuna waa muqiime salaadda uu taam yeelaayo ogow sax maahan sidaas xadiid baana ku soo arooray fii saxiix muslim ku sugan min xadiidi ibni cabaas oo sunnada waxa waayuu yidhi haddii ninka musaafirkaa ah muqiim uu ku dayanayo assunnatu inuu dhammaystira waa yidhi ibnu cabaas marka qofka hadduu iska fiirsado uun labadaas keliya laba ragcaa la tukadaa oo iska maqlo waa khatar ayb waanlaa yaatama inuunan ku dayanin bimuqiimin mid muqiimo salaada taam yeelaya inuunan ku dayanin qof muqiima wayajuuzu lilmusaafiri marka muqiim iyo musaafir hadday isku daydaanoo musaafirku ou ma'muum yahay muqiimkuna ou imaam yahay musaafirku waa taam haddii laakiin musaafirku ou imaam yahay oo muqiimku ma'muum ou noqdo musaafirku waa iska gaabsanaa salaadiisa asalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah kuwan waa istaagayaan labada kale dhammaysanayaan cumar radia allaahu canhu saas waxaa laga wariyey atimuu salaatakum fa inaa qowmun safrun inuu yidhi nacam nebigana salaada waxaa la yidhi markii uu fatxu maka dadka reer maka waa ku daba tukanayeen isagana waa qasrinaya iyaguna waa taam yeelayen marka muqiimku isagu waa ku daya karaa nin oo musaafir ah inta u dhimanna waa hadhow buu istaagaa waa masbuuq oo kale laakiin musaafir hadduu ku daydo muqiim waa taam yeelaa la taam wayajuusu waxaa bannaan intaa marka qasrigiiba uga tegey ayb waxaa kaloo safarku uusa sheegin kitaabka safarku ruksadiisa maxay ku go'daa safarka ruksadiisu maxay ku go'daa saddex suuray ku go'daa suurada koowaad waxay tahay in uu wadankiisi inuu kusoo noqdo rujuucuhu ilaa waطanihi ko wadankiisi inuu usoo laabto meesha uu ka tegey waay meeshuu ka tegeyna waxay ka bilaabmaysaa meeshii salaada uu kusoo qasriyey markuu magaalada banaankeeda ka soo baxou qasrin karaa sooma dhihin halkaas hadduu soo gaaro wadankiisi waa joogaa marka wixii ka dambeeya salaadda inuu taam yeelo ruksadii meeshaa waa ku go'daa waxaa lamida wadankiisa magaaladii uu rabay ee cabaar inuu iska joogo ama inuu iskaga noolaado uu rabayna hadduu gaaro waa la mid waa waddankaagii oo kale unbay xisaabsan tahay safara halkan ka baxday ayaan inaad iska soo joogto waxaad rabtaa maalan jowhar oo kale waddankaagii oo kale unbaa laga xisaabaa markaas waa dhammaaday ruksatu safar waa dhammaatay hadii meesha inaad iskaga negaato aad rabtid ruju arujuucu ila alwaطan ka labaad waxay tahay niyatu liqaama waddankiisii kumaba noqonin laakiin iqaamuu niyeystay meel buu tegey alaabtii rarkiibuu dhigtay iqaamuuna niyeystay niyadaas marka iqaamada waxay keenaysaa ruqsadii safarka waa dhammaatay marka salaaddii marka inuu xeeo tan saddexaad suuratu liqaama wax iqaamadii u eg nacam oo ay yidhaahdaan yacnii qofkan waa muqiim lays leeyahay ayb taa marka waxay iska ahaan kartaa qofku hadduu magaaladan ka safro meel kale uu tago xaaje iyo waxbuu u tegey maalan laba xaaladood middood waay inuu qalbiga gashtay magaalada inuu afar maalmood joogayo afar maalmood marka laga reebo yowmu اlkhuruuj iyo yowmu اdukhuul maalintuu galay iyo maalintuu ka baxay ka reeb arbacata ayaam inuu fadhinayo meeshaa haddii uu goosto suurat اlmuqiim oo kale uu leeyahay waa nin muqiim oo kale waay imaam axmed isaga wuxuu leeyay afarta wixii ka badanay ka bilaabmeen imaamu shaaficina afartayba ka bilaabataa buu leeyahy xaggee laga keenay marka mas'aladaa maxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay xadiidkii nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi yuqiimu lmuhaajiru qofka muhaajirka wuxuu nagaanayaa bimakata maka uu ku nagaanayaa bacda nusukihi markuu acmaasha xajka cumrada guto kadib alaaan saddex nebigu marka ninka muhaajirkee maka uga soo hijrooday ilaahay dartii uga hijrooday oo dhulkan yani markaa yimid eh, qofka muqiimka ah, yani muhaajirka ah inuu nagaado mako acmaasha markuu soo dhammaystay kabacdi inuu saddex beri ka badan ku nagaado nebiga waa ka reebay limaadaa looga reebay wuxuu noqonaa muqiim suuro nin meeshii degayoo kale ayuu yeelanayaa xadiidkan marka dalaaladiisu dalaalo xoog badan waaye imaamu shaafici imaam axmed iyo kaasay qabsadaan ayb cumarna radia allaahu canhu xadiidkii markuu dabaqayo akhriju lyahuuda wanasaara min jaziirati alcarab xad wuxuu uga dhigay marka wixii aan xaramka ahayn saddex beri inay joogi karaan wixii saddex beri ka badan waa u diiday maxaa yeeley bacda alaaثati ayaam fahamku waxaa weeyaan saxaabadu ninka qofku inuu noqonaayo qof meeshii degayoo kale way saddex maalmood wixii ku simanna muqiim maahan qofkaa suuro muqiimna ma laha ayb arbacata ayaam marka hadduu goosto inuu meeshaa joogayo ilaa saddexdii wax ka dambeeya waa un afar yowmu dukhuuli yowmu lkhuruujna ka bixi iyadaga lama dabdin karo kuwaas afar hadduu gaaro waa inuu salaada taam yeelo marka mar hadduu go-aan ku gaaray magaaladaas in afar beri horta uu joogaayo oo uu hubo salaaddii waa taam yeela suurat uu leeyahay daliilkeedana marka xadiidkaas qofka muhaajiriga ah inuu ku nagaada mako waa laga reebay saddex beri wixii ka badan saddex beri muqiim maaha waa musaafir qofkii weli macduur waayo laakiin wixii saddex ka dambeeyo xadiidku wuxuu ka soo qaaday muqiim ahaan ninka muhaajirigaana de inuu maka dego xaaraanay ka ahayd waa degey iyo ma deginna maxaa lagu kala celiyey saddex maalmood ka badanaa lagu kala celiyey mas'alada yacni suuro labaad waxay tahay qofku inuu magaaladiisii ka tegay magaalo kale ou tago xaajadiisa wakhti ay ku dhammaanaysa ma oga afar beri ka yar inay ku dhammaato waa suuragal ka badan inay la tagtana waa suurtagal middaas marka madhabku wuxuu leeyahy siddeed iyo toban maalmood yowmu اdukhuul yowm اlkhuruuj ka saar siddeed iyo toban maalmood waa gaabin karaa salaadan waxaa looga dayanaa nebigu markii uu maka joogay fatxu maka toddobiyo toban sideediy toban sagaaliyo toban baa layidhi ayuu salaadda gaabinaya wixii ka badan waxay noqon lahayd lama oga ixtiyaadkaa la samaynaa marka salaadda waqti waa la dhammaystiraa marka wixii ka dambeeya ayb marka masaa-ishaan maahan masaa'il oo ka timid yacnii mutaakhiriin ka timid maahan waa masaa'il culimadii selafka oo muxadisiintii fuqahada ahayd ay qabaan waaye sidaasayna marka axaadiidta isugu geegeeyeen Eh, kanna waxay u isticmaaleen eh, sideed iyo tobanka qofka mutaradidka ah xaajadiisa aan ogeyn waqti ay ku dhammaanayso kan afartaana waxay u isticmaaleen qofka goosto afar beri meesha inuu joogaayo og waa inuu salaada taam yeelo suuratu muqiim uu leeyahay qofkaxaalad kalea dhici karta inay jirto oo ah qofkii waaba diyaar alaabtiisii waa xirxiran tahay maalin walba wuxuu taagan yahay meelihii laga baxayay baabuurla'aan waxla'aan ayuu la soo laabtaa middaas waa midda ay ku xambaaraan ibnu cumar qisadiisii lix bilood ayuu azarbajaan azarbajaan uu joogay salaadda uu qasrinay waa qofka si xaaladdaasoo kale ku jira waa qofka la sheegaxaalaadkaas marka waxaa iska le qofku markuu magaalo ka baxo meel kale uu safar ku tago xaalaadka uu kale leeyahay taas wuxuu yidhi marka wayajuusu intaa marka qasrigan uga baxayna wayajuusu lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan an yajmaca inuu jamciyo bayna aلduhri iyo wاlcasri duhr iyo inuu jamciyaa u bannaan fii waqti ayihimaa labadooda ti waqtigeeda tii ahoo shaaa ou doono waqtiga duhurka ama waqtiga casrka wa bayna almaqribi baa bannaan inuu jamciyo maqribkii iyo walcishaai ceshihii fii waqti ayihimaa shaaa labadooda waqti tii ou doono inuu jamciyo waktiga maqribka ama waktiga cishaha jamci buu halkan ka soo galay wuxuu leeyahay ninka musaafirka waxaa kale u bannaan jamc qasri iyo jamc labadaasaa u bannaan musaafirka qasriga cid aan safar ku jirin ma laha isaga jamcu laakiin hayrulmusaafir wou yeelan karaa inuu salaad jamciyo isagaa noo sheegi doona taasna dadku waa isku qaldaan marka jamca iyo qasriga qasriga musaafir qofaanahayn uma bannaana laakiin jamaca salaad laysku daro qof aan musaafir ahayn inay u bannaanaataa dhici karto hadduu roob da-aayoo kalena hadhow markaa islaasimini waxaa qasriga safarka laasimayo waa qasri jamcu isaga waxaa weeyaan waa wax jaa ah oo labada xaggaba u kala bannaanaan karo musaafir iyo hayruhu marka salaadaha la jamciyaana duur iyo casr maqrib iyo cisho saasaa loo jamciyaa marka duur iyo casraa la jamcinayaa taqdiim iyo taakhiirkii la doono taqdiimku waa waqtiga duhurka in la tukada labadooda casirkaa lasoo hormarina taakhiirkuna waa duhurka in gadaal loo dhigo waqtiga casirka la geeyo ayb maqribkuna sidaas iyo cishaha sidaas in la yeelo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba ayb culammada qaar waxay leeyihiin safarku markuu qofka safar socda ku jiro ayaa loo ogol yahay inuu wax jamca uu sameeyo laakiin haddii uunan socod ku jirin markaas ee uu qabowsanaayo ou meel degan yahay waa laga fiican yahay inuu jamciyo leeyihiin waa inuu salaad walba waktigeeda tukado laakiin qasriyo ibnulqayima ka mida ibnu taymiya ka mida saasay dhahaan yani qofka jamaca waxaa loo sunneeyaa idaa jadda bihi sayr laakiin haddaanu socodka ku dheeraanaynin maya bay leeyihiin ma jamcinahay salaad salaad walba waktigeeda ha tukado laakiin masaladaas masalo xoog badan ma aha si muطlaqa ah buu ugu bannaan yahay ama socod ha ku jiro ama ha taagnaado ha fadhiyo waxaana laga qaatay nebiga isagoo fadhiyo ghaswatu tabuuk oo deggen labaatan maalmood meelahaasuu joogay maalmahaas uu marka degganaa ayaa waxaa sugnaatay inuu inta teendhadiisa ka soo baxay kharaja min khaymatihi fa fasallaa alduhra wاlcasra uma dakala fiiha teendhadii buu haddana galay waqtigii maqhribka haddana ka soo baxay maqhribkii ceshihii u dukaday haddana waa galay dakhala kharaja yay ka suurtoodaa marka nin fadhiya oo degan ee nin socod ku jiro socod dhabarkiis saaran dakhala kharaja ma la dhihi karan masaladaas marka zaadulmacaadka iyo ibnu taymiya kutubta kutubtiisa fataawooyinkiisa iyo waa mas'ale marka marjuuxoo looga raajaxsan yahay sidaan marka uu sheegayaana toosanoo wey inay bannaan tahay labada musaafir oo dhan ay u bannaan tahay ayb wayejuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii u bannaan an yajmaca inuu jamciyo bayna duhri duhurkii waalcasri fii waqti ayihimaa shaaa labada waqti ti uu doono ayb oo jamcu taqdiim markaa uu sameeyo dee jamcu taqdiimku shuruuduu leeyahay laakiin taakhiirkuna shuruud kale jamcu taqdiimka shuruuddiisu waxaa weeyaan in duhurka lagu bilowdo horta kow salaadihii haddii lasoo hormarinaayo oo duhurkii casirkii waaye waxaad rabtaa inay casirkii soo hormariso waqtigii duhurka inaa isku tukato duhur iyo casir laabudda waxaa oo waajib ah in duhurka lasoo hormariyoayb oo salaadan tii ka horreysay inay soo hormarto ayb maqrib iyo cisho marka la jamcinaayana oo waktiga maqribka la rabo in jamaca la sameeyana tee la hormarina waa in maqribka la hormariya waa shardi hadduu dabagediyo oo casirkii uu bilaabo uma duhurka uu tukado maalan ma ansaxayo nacam ayb oo ma ansaxayso wuxuu samaynayaa marka waa inuu ku celiyo marka jamcii shardiga labaad waxay tahay niyat اljamci fii awali salaati اluulaa duhurka markuu gelaayo oo uu niyeysanaayo waa inuu jamciina niyadda ku qabto salaadda inuu jamc inuu samaynayo tan saddexaadna waxa ay tahay almuwaalaatu bayna aluulaa waathaaniya tan hore iyo midda labaad inay isku xigaan taa waxaa la diidayaa duhur tukato sheeko iska gasho hadhowadana casri tukato waa inay isku xigaan saddexdaas shardi bay u shardiyaan majmuucana imaamu nawowi waa ku sheegayo saddexdan jamcu taakhiirka isagu niyatuljamci bis unbaa la rabaa jamcu taakhiirka marka la samaynayo oo waktiga casirka aad rabto inaad duhurkii u rarto niyada oo jamaca waa la rabaa iyada ayb niyadaasina marka fii waqti اlأuulaa inay dhacdaa la rabaa fii waqti اlأuulaa fii waqti اlأuulaa maxaa laga wadaa maalan safar baa ku jirtaa duhur iyo casir baa rabtaa inaad jamciso jamacana taakhiir ah ka dhigto waktiga duhurka inta uu duhurka joogo ayaa waxaa lagaa rabaa inaad niyada geliso inaad salaadan akhirtay oo tan dambe udhigayso maxaa yeele waxay leeyihin haddii kale caasi u noqonaayo salaadan wakhtigeediioo joogo niyaddaba inaysan uga jirin taakhiirkeeda kuma jiro hadda inuu guto kuma jiro muxuu ku jiraa marka macsi buu ku jiraa bay leeyihin si marka macsidaa uu uga nabad galo wakhtiga duhurka ama waktiga maqribka waa inuu niyeysto salaadan inuu gadaal iskaga dhigayba oo middaa dambe uu ku xiraayo alimaamu nawowina saasuu leeyahay ayb kan shuruudahan kale marka inuu tan hore soo hormariyo waa sunno iyada jamcu takhiir marka la samaynaayo in duhurka lasoo hormariyo maqribka lasoo hormariyo waa sunno shardi maahan laakiin hadduu intuu casirkii tukado uma duhurkii tukado waa ansaxaysaa salaadiisa wayajuusu lilxaadiri xaadirkiina waxaa u bannaan midkii joogay oo safarka aan ahayn filmaطari roobka dhexdiisa an yajmaca inuu jamciyabaa u bannaan baynahumaa maqrib iyo cisho duhri casir fii waqti اluulaa waqtiga hore minhumaa labadooda salaad ka mida labadooda labadaa waqti waqtiga hore inuu jamciyaa u bannaan weliba waxay leeyihiin jamcintaani waxaa weeyaan qofka masaajidka soo aadaayo iyay ku xihan ama qofka gurigiisa iskaga tukanayo roobna ou da waa iska sugi karaa isaga nacam dararkii iyo xukunku macquululmacnaa waayo dararkiina ma leh gurigiisuuba joogaaba isaga kan ayb tanna marka waxaa shardiya salaada hore inuu roobka da-ayo marka tan hore la tukanayo inuu roobkii jiro roobkuna inuu yahay roob dharka qoyin karo ugu yaraan roobaan dharka qoyin karinba kaas isaga salaaddii lagu jamcin maayo maxaa yeelay asalka waxaa ah casiimada salaadda inaan la jamcinin asala asalkaas marka waxa looga baxaayo wax muxaqaqa inay ahaadaan roobka marka aan dharka qoynaynin jamaaco waa lagu soo aadi karaa soo ma garan ayb taas iyadana marka madarkaasaa marka hadda halkan uu ku sheegay jirada iyo ka waran iyada marka salaaddii ma ma laysugu jamcin karaa qofka waa jiran yahay maalan ama waxaa laga yaabaa inuu markaa waktiyada soo socdo deg deg wuxuu ugu baahan yahayba qaliin oo kale u gelaa maalan inuu jamciyaa wax dhiba ma lahan maxaa yeele xadiidka ibn cabaas aba ah wuxuu sheegayaa sallaa rasuulu llahi salى اllahu alيyه ali wasalam fi lmadiinati sabcan wa amaaniyan nebigu toddobou tukaday madiine dhexdeeda iyo sideed afar iyo afar duuri casr waa sabcanna waa maqrib iyo cisho waa jamciye min gayri maطarin walaa safarin walaa khawfin roob isagoo oo jirin safar jirin cabsina jirin ibnu cabaas markii la weydiiyey muxuu saa u yeehay araada anlaa yuarija anlaa yuxrija ummatahu ummaddiisa inuunan dambaa dhib gelinin ayuu ugu talagalay inuusan dhibin marka mararka qaar hadda dhib ka daran male qof jiran oo xaalad adag galayo inuu iska jamciyo marka rukso uu leeyahay nebigaaba uga dayana calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaasna waa sameeyey isagoo basro joogo oo khudbo akhrinaaya ayaa qolo waxay yidhaahdeen asalaah asalaah markaasuu wuxuu yidhi atucallimuunana sunnata sunnada ma annagana baraysaanu yidhi markaa khudbadiisiiba u sii waday ayb waxaa laga yaabaa marka isagu inuu u arkaayey marka yani khudbadaas ama xaaladaas in jamacaasi markaas lagama maarmaan uu u yahay calaa kullin marka xaalaad naadira waa iska bannaanaan kartaa faslun fii salaati اljumcati jumcada salaadeeda ayuu fasal yahay wa sharaa'idu wujuubi اljumcati jumcada wujuubkeeda waajibitaankeeda shuruudaheeda sabcatu ashyaa toddoba shay jumcada wujuubkeedu toddoba shardi bay leedahay toddobadan marka la helo ayaa jumcaba waajibtaa sideeda alislaamu islaam islaamnimadana waa soo sheegnay waxaa laga wadaa gaal laga dalban maayo gaalo ma laga dalbanayo inay jumco tukadaan ilaa ay horta ka islaamaan alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar qofaan qaangaarayn jumcadii ma ku waajibayso waalcaqlu caqli ayb majnuunkii baa baxay waalxuriyatu xoriyo addoonkii baa baxay wadukuuriyatu labnimo oo naagihii jumco kuma waajibayso wasixatu caafimaad mariidkii baa baxay nin jiran jumco lagama raban waajib kuma aha xadiid baana ku soo aroortay mariidka iyo musaafirka iyo waxyaabahaas walistiidaanu dalyeelasho meesha uu joogo uu degan yahay waa inuu ka dal yeesho qofka istiidaankana marka waxaa baxaayo musaafir waa baxaa waxaa kaloo baxaayo dadka reer guuraaga oo iyagu dhibicda roobka raac raaco oo xagaagii meel u guura dayrta meel u guuro gugii meel u guuraayo jumco kuwaasi kuma waajibaysa kuma waajibaysa marka laleeyada hadduu tukado laakiin isagoo waajibba aynan ku ahayn hadduu tukado duhur lagama rabo naaguhuba hadday tukadaan ma laga rabo duhur inay tukadaan istidaankanna marka madaahibta badankood waa shardiyaan ayb xadkeeduna dabcan waa qofaan reer guuraana ahaynoo meesha degan unbaa waxeedu uu yahay ayb taasi marka waa sharaa'idu wujuubihaa intaasuu sheegay ayb ayb wa sharaa'idu ficlihaa jumcada samaynteeda shuruudaheeda halaaatun saddex waay jumcadii in la sameeyo markaa la tukado shuruudaheedii waa saddex shardi bay u baahan tahay haddii la waayo yacni jumco ma la tuka ma la samayn karo waay macnaheedu walow dadka qaar haba ku waajibba ah, ha ku ahaatee lama samaynayo jumca haddii kuwan la waayo shuruudahan ayb wuxuu ka wadaa marka washaraa'idu ficlihaa ay wa sharaa'idu sixati ficlihaa jumcada in la sameeyo sixadeeda shuruudaheedii alaaatun saddex waa an takuuna albaladu magaaladu inay tahay misran magaalo weyn ow qaryatan ama tuulo magaalo weyn ama qaryo tuulo inay tahay tuulo iyo qaryo maxaa iyo magaalo weyn maxaa ka soo harayna waxaa ka soo haray wax lagu tukan maayo dadkeedii marka jumco ku ansixi maysa dadba ma joogaan meelaan sidaaba ahayn marka magaalo weyn iyo tuulo ayb qaar culammada marka waxay ku dabdiyaan qaryadu maalan hadday ceel leedahay meesha tuuladu hadday ceel leedahay deegaanna dadna ay degan yihiin waa qaryo lagu tukanayo jumcada laga ogaayo magaalooyin ama tuulooyin badan oo waddanka ka mida ah lagama ogaayo jumco waxaa laga yaabaa inay dhisan yihiin akar min boqol sano ay dhisan yihiina laga yaabaa oo dadkii ay degan yihiin ninkii konton sano deganaa lixdan sano inuu qof degan yaha laga yaabaa ceel baa ku yaalla waana laga oogi jiray jumcada xilligii xilliga yani saxaabada meelaha sidaas oo kale ah an takuuna albaladu beledku inay ahaato misran magaalo weyn ow qaryatan ama tuulo inay ahaato ayb oo taas meel la degan yahay inay tahay shardi ah ayb wa an yakuuna alcadadu cadadkuna inuu ahaado arbaciina afartan min ahli اljumcati dadka jumcada ay ku laasimaysana ah min ahli اljumca wuxuu ka wadaa man tancaqidu calayhi jumcada iyay ku gunta afartankan yaa laga tirinayaana inta ay ku waajibayso jumcada ayb oo la tirin maayuu leeyahay naagaha iyo ilmaha iyo musaafir iyo hadduu meesha iskaga soo tukaday iyo kuwa aan ahayn afartan dadkii jumcada ay ku laazimaysaa jumcada marka shardi u ah afartankan marka waxay ku saleeyeen qisadii muscab bnu cumayr radia allaahu canhu ascad ibnu zuraara gurigiisiibaa dadka uu jumco ku tujiyey markaasaa waxaa la yidhi saxaabigii meeqaa ahaydeen maalinkaas markaasuu wuxuu yidhi arbaciin afartanaan ahayn afartankiia marka waxaa laga dhigay xad dalaalada xadiidka wejhu dalaaladiisu sax maaha ma xoog badna maxaa yeeley maalinka hadday soddon iyo sagaal qof ahaa lahaayeen inaysan tukan lahayn keen adiga deliil tawaafuq waay waxaasoo kale markan arbiciin iyo maalintaasoo la tukadaa iswaafaqday laakiin iyaguma aynan dhihin kaalay aan arbiciin noqonno halkan toban ka soo aruuray inta shan ka keen horta afartan ma dhannahay hadday sidaa yidhaahdeen haa dalaaladu waa xoog badnaan lahayd laakiin tawaafuq in laga dhiga shardi sax maaha ma xoog badna ilaahayna subxaana wa nebiguna calayh isalaatu wasalaam xadiidkiis waxay tilmaamaysaa jumcadu inay laasim ku tahay dad kasta oo qaryo joogo fii jamaacatin ayuu leeyahay xadiidka fii jamaacatin jamaaca marka maxaa la yidhaahdaa afartan maa jamaaco la dhahaa maya saddex jamaacay noqonee markaa allahu aclam marka madhabkaas aan yani afartanka xanaabilada iyo shaaficiyadaba afartan ay shardiyaane eh, madhab alimaam eh, axmed iyo madhabka shaafici arbiciinkaasay shardiyaan laakiin ka yar hadday dadku yihiinna waa oogi karaan jumcada waxbaasa ma laha ayb waan yakuuna alcadadu cadadku inuu yahay arbaciina maxaa yeeley arbiciinkan taxdiid waayo taxdiidku daliilo u baahan yahay deliilna ma hayno adiladana marka la keenay wejhu dalaaladoodu ma ismudaabaqaynayaan maxaa yeele maalinkaas afartan ay ahaayeen arbiciin ay noqdeen saasaa cadadku waa yacni waafaqay maa taxdiid xujo ma ma ugu noqon karan wa an yakuuna inuu ahaado alwaqtu marka xaraj badan baa marka tan oo kale ka dhashay meelaha qaarkood shuruudo fara badanna waa lagu dardaray dadka qaarkood xataa waxay gaarsiiyeen dadku guryahay degan yihiin xataa inay sheegaan guryuhu waa inay dhagax yihiin ama ay waxay yihiin jiingado ka samaysan yihiin ama ood iyo waxaas aysan ahayn iyo waxaas sheegayan waxyaabahaas ma haddii cibaadaadka marka shuruud tiro badan layskaga xirxiro dalaaladeeduna aysan waadix ahayn waa laga fiicaya meel marka dad badan ay joogaan aad waxaa arkaysaa aan jumco laga tukanaynin maxaa yeeley arbiciinka lama hayo meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa maalmaha qaar in dad lasoo toogtoogan iska taariku salaad a kaalayso tirada noo dhammaystir la yidhaah yani heerkaas wax gaaraayo iyo xarajkaas male diinkan madaahibta qaarna labiiyo tobanaa u yaray dheheen labiiyo tobanka iyaguna waxay qabsadeen tawaafuq wax ah oo ra-uu tijaaratan ow lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman nebigii oo khudbada akhrinayaa laga kala tegey labiiyo tobana usoo hartay labiiyo tobankii wuu ku tukaday halkaasay ka go'da ay dhaheen marka iyaguna marka haddii la yidhaha hadday toban usoo hari lahayd ka waran nebiga ma iska dhaafi lahaa kaasa daliil la rabaa marka waxaan marka tawaafuq iskaga dhacay qaanuun mudarida ma laga dhigi karaa wa an yakuuna alwaqtu waqtigu inuu ahaado baaqiyan mid baaqi ah waqtigana waqtiga duhurkaa loo jeeda nacam haddii duhurku uu tago jumco lama samayn kara nacam duhurun baa layska tukanaa la qalaynaya nacam ayb waqtigu waa inuu baaqi yahay jumcada waqtigeedana waa waqtu اljumcati waqtu الظuhri waay nacam sida marka jumhuurtu ay qabaan bukhaarina صaxiixiisa uu jasmiyey waqt اljumca wuxuu yidhi waqtu اljumcati waqtu الظuhri sidaasuu sheegay marka xadiiثaa jiro buluuqana dhigaayo cabdullah min xadiiث cabdillahi bni sidaan isagana dacfi baa ku jira xanaabiladaa qabsato qabla alwaqti waa la tukan karaayay leeyihi barqadii iyo haddii la tukado jumcada la oogo waa ansaxaysaa ay yihaahdeen xadiidka cabdillahi bni sidaan mana xadiidkaani ma xoog badna axaadiidta waxay tilmaamaysaa marka in bacda zawaal la tukado waqt اljumcati waqt الظuhri fain kharaja alwaqtu waqtiga hadduu tago u baxo ow cudimat ama la waayo ashuruudu shuruudii sulliyat duhran duhr baa la tukanayaa sulliyat waa la tukanayaa iyadii yani maalinka maalinkii jumcadii waa la tukanayaa duhran iyadoo duhraa la tukanaa duhr baa yani la gelaa baa laga wadaa wa faraa'iduhaa halaaatun arkaanteedu waa saddex khudbataani laba qudbood yaquumu uu istaagaya fiihimaa labada qudbo dhexdooda wayejlisu wuu fadhiisanayaa beynahumaa dhexdoodana oo ku fadhiisto wayejlisu u fadhiisto baynahumaa dhexdooda kow marka waa in laba khudba la akhriyo haddaan laba khudba la akhrinin sida loo soo socdo allahu akbar laba ragca la tukanaa la dhaho ma jirto arkaantii baa marka maqan ayb labadaas khudbo khudbadu hadday hal noqotona iyada laftirkeeda ma ansaxayso waa in midda labaadna la akhriyo laba khudbaa nebigu akhri jiray sala allahu calayh waali wasalam khudbataani laba khudba yaquumu fiihimaa uu ku istaagaya dhexdooda wayejlisu baynahumaa dhexdoodana marka uu fariisanayo ayb waxyar uu fariisanayo haddii marka uu ka caajisan laakiin istaag uunan u awoodi waayo fadhi hadduu ku akriyo dhib ma leh labadii khudbana maxaa lagu kala soocaa markaas cabaar yar aamusa ayb khudbadaas labada ah arkaanteeda isagu ma sheegin laakiin kutubta mudawalaadka waa sheegaan arkaanta khudbada waxay tahay xamdi in lala yimaado salliga nebiga sala allahu alayh waali wasalam labadaas eray marka shaaficiyadu waxay qabaan waa mutacayin xamdigu waa mutacayin ama ina alxamda lilaahi ha dhaho ama alxamdu ha dhaho ama axmedullaahi ha dhaho xamdi waa in la helo lafdigiisu waa mutacayin nebigana waa mutacayin ay leeyihin salliga lafdigiisa oo lafdu salaati wasalaam oo nebi moxamedna in markaa la helo ayb aduu marka salli in la helo alwasiyatu bitaqwa alla ka cabsi in laysu dardaarmo alwasiyatu bitaqwana uusiikum bitaqwallahi shardi maaha inay ahaato keligeed haddaan la dhihin uusiikum bitaqwallahi laakiin la sheego waxyaabihii taqwada iyo dadka la faro mowduuci khudbadaba uu markaa inta galo uu yidhaahdo waxaasaa waajib idinku ah ilaahay ka cabsadoo sameeya ku filan iyada lafdigeeda mutacayin maaha ayb lafdu taqwa ma ceynoobaayo sida saxiixa ah aayad in lagu akriyo khudbada dhexdeeda khudbada marka waa fascow ilaa dikrillaahi baa leed dikri allaa la rabaa marka aayad in marka khudba aan qur-aan lahayn xadiid lahayn joornaal la akhrinayo camal iska ah waxa ma leh meelaha qaarkood marka khudbadii waxay iska noqotay yacni qawaacidda waaweyn ee dadka baahidooda taabanaysa diinka in looga hadlo waayo khudbadan ee khudbada goob ma ahan siyaasadeed oo ninku siyaasadda berigaas uu rabo un meesha u ka sheeg sheego ayb dadka qaarkoodna waxay ka dhigteen khudbadaha waxay leeyihiin waa in waaqaca ay ka waranto waaqicu iyagu maxay ka wadaan marka waaqiciina marka maxay ka wadaan waxay ka wadaan waxyaabo marka siyaasaad oo gaar u ah iyo waxaas in looga hadlo ilaa qaar ay leeyihiin khudbada waa meesha ay muslimiintu ku kala war qaataan khudbada waxaa loo yimaadaa dikri ilaahay laguma kala war qaatan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllaah salafka qaarkood waqtiga xajaaj iyo reer bani umaya khudbadu markay ka bixiyaan dikri alla markay ka saaraan oo ay arkaan khudbadiiba inaynan dikri allaba lahayn qaarkood waxaa la sheegay inay iska adkaarsan jireen hoos markii la yidhaahdana maxaa dhacay waxay dhihi jireen annaga waxaana la amray dikriga alle inaan u aamusno waxaan dikriga alla maahan dadkan ay ku daldalmayaan ayb khudbada kitaab baa waxaa ka alifay adab اlkhaiib la yidhaahdo yaa waxaa alifay ibnu caطaar tilmiid اlimaam الnawowi waa maطbuuc kitaabkaas nacam ninka khaiibka noqonayo shuruudaha laga rabo ka hadlaa nacam waxyaabaha uu ka bilaabaya inuu nin caqiidadiisu fiican tahay inuu ahaado oo min ahli sunnati waljamaaca ah yaa laga rabaa nacam oo qof yacnii munxarif oo yacnii caqiidadiisuba wareersan tahay dadka in khadiib looga dhiga ma bannaano halkaas ka bilaabaa kadib marka waxuu gelaya wixii shuruudo uu leeyahay iyo masaa'il wxuu ku tacalluqo wuxuu ku tacalluqo marka kitaab aad u qiimo badan waay kitaabkaas waa madbuuc ayb khudbadii marka aayad in lagu akriyo iyo muuminiinta in loo duceeyo khudbada labaad loogu duceeyo intaasay ka dhigaan marka arkaanta khudbada waa shantaas shardi waayo marka intaa in la helo wa faraa'iduhaa halaaatun khudbataani laba khudboo yaquumu fiihimaa uu istaagayo dhexdooda wayejlisu baynahumaa dhexdoodana uu ku fadhiisanayo wa an tusallaa in la tukado <coughs> rakcatayni laba ragca in la tukado ayb laba ragca in la tukado jamaaco lagu tukado markaan fii jamaacatin jamaaco dhexdeed lagu tukado labadan markaas salaad labadan ragcana waa inay khudbada ka dambeeyaan ayb wa an tusallaa in la tukado ragcatayni laba ragco la tukado shardiga saddexaadna fii jamaacatin in lagu tukado wa hay-aatuhaa hay-aadkeeda arbacu khisaalin sunnooyinka marka jumcada waa afar alguslu qubays oo jumcada qubayskeedu marka horaan usoo sheegnay wa tandiifu اljasadi jirka oo la nadiifiyo oo raa'ixada wasaqda iyo waxyaabahaas in laga nadiifiyo wa lubsu hiyaabi dhar labisashadiis albiidi cadcad dhar cadcad jimcada in loo labisto wa akhdu dufuri cidiyihii in la qaado oo layska guro watadayubi iyo in markaa lays udgiyo axaadiid fara badan baana tan ku soo aroortay macnahan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alinsaatu dheg raaricin fii waqti اlkhudbati khudbada waqtiga ay soconayso dhexdeeda qofka inuu dheg raariciyaa la sunneeyaa waana inuunan hadlin oo ka nebiga salى اllahu alayه ali wasalam uu yidhi qofka qofka kale yuusan dhihin ansit aamus yuusan dhihin haddii uu sidaa yidhaahdo faqad laqaa waman laqaa falaa jumcata lahu waxtawaaba ma waman dakala qofkii soo galo walimaamu imaamka oo yakhdubu qudbaynayana sallaa rakcatayni buu tukanayaa laba ragco khafiifatayni fudfudud uma jalasa waa fariisanayaa kadibna xadiidkii sulayk baa laga qaadanayaa yaa sulayk asallayta qaala laa qum fasalli istaag tuko laba ragco marka khudbadii oo socoto labadan ragco buu loo imaanayaa kadibna waa iska fariisanaya khafiifataynina waxay ka keeneen riwaaya waxay leedahay watajawaz fiihimaa soo gaabso laba ragco tuko soona gaabi labada ragco ha ku dheeraanin ayb uma jalasa waa fadhiisanaya madhabku marka sidaan uu qabaa xanafiyada iyo meeshaas aad ugu dhiban meeshaan masaajid marka axnaaftu madhabkooda dadkiisu u badan yihiin oo kale mararka qaarkood inta haddaad soo gasho iyadoo khudbadii socoto haddaad salaad u istaagto waa kugu qaylinayaan ayb ma jirta ilan saa usoo socota iska fariiso bis qisadanna marka xadiidkan sulayk iyana waxay leeyihiin ninkaana nin faqiir ahaayo nebigu wuxuu rabay in la arko istaag tuko wuxuu uleeyahy dadku inay arkaanay wax ku sadaqaystaanuu rabay wixii dhammaan marka waxay noqonaysaa in diinkii dhammaay laga dhigo madhabkii in loo jiido mar walba waa taasna ma fiicna insaaf maaha madaahibta dhanna waa ku dhacaan oo dadkan mutaahiriinta wax ka maran waa yar yihiin ama shaaficiyaha aata ama xanafiya ha aata ama xanaabila ha noqdaan ama maalikiya ha noqdaane meelo saas oo waa jiraan naskiioo cad lasoo jiidaya ma wanaagsana taas faslun fii salaati alciideyni labada ciidood salaadoodii wa salaatu lciideyni labada ciid salaadooda sunnatun weeyaan sunno sunnadoo mu'akadatun la adkeeyey oo nebiga daa'imidda u daa'imay baa deliil waa ah sunnanimada waajib inaysan ahaynna khamsu salawaatin fi اlyowmi waleyla deliil u ah nacam salaad shana lixaadoo waajiba ma jirta waa sunno marka ciideynka wa hiya salaada ciidda ragcataani laba ragco wa wuu kibaaranayaa fi luulaa midda hore sabcan toddobo siwaa takbiirat اlixraami marka laga reebo takbiirat اlixraamka takbiiratulixraamka marka laga reebo toddobou takbiirsanaya ayb wa fi اhaaniyati midda labaadna khamsan buu takbiirsanayaa shan siwaa takbiirati اlqiyaami marka laga reebo takbiirat اlqiyaam tan lagu soo kacaayo marka laga reebo labada ragca takbiiraadkooduna waxay ka horeeyaan qiraa'ada oo marka takbiiraadku dhammaadaana qiraa'adu ay ku xigtaa axaadiidta marka ku soo aroortay ama aahaarta kan ugu saxiixsan kan waqtiga ciidda la tukanayana waa markay qoraxda soo baxdo qadra rumxin ilaa zawaalka intaan la gaarin haddii mar zawaalka la dhaafo duhur la galo ciid waqtigeed waa tegi yukabiru fi اlأulىa sabcan siwa takbiiraة الإxraam wafi الثaaniyati hamsa siwa takbiiraة الqiyaam faatixada iyo ragcada koowaad wuxuu ku akhrinayaa sabixisma tan kalena halataca alinsaan waxaa kaloo soo aroortay midda koowaad qaaf midda kalena iqtarabat isaaca wayakhdubu wuu qudbaynayaa bacdahumaa labadan ragcadood kadib khudbatayni buu qudbaynayaa laba qud buu qudbaynayaa khudbooyinka marka ciiddu waa labo camalu lmuslimiin sidaas waa nacam abu hurayrana waa laga wariyey ibnu xasmina waa sheegay laftirkiisa nacam ayb marka camalulmuslimiin muslimiinta camalkooda wuxuu ku dareeray ciidda marka salaada la tukada kadib inay laba qudba la akhriyaan hal maaha amaa waxaa jira culamo mutaahiriinta ka midoo dhahayaan iyaga eh, fakhadaba rasuulu lahi sal ly slama khudbatan nebigu waa qudbeeyey qudbou qudbeeyey khudbatan hal qudbaa laga wadaa bay laba lama dhihin marka annaga fahamka yaan ka qaadanaynaa marka kitaabka iyo sunnada calaa fahmi man calىa fahmi slf الصaalix nacam salafu saalix wax hal qudba yidhi haddii uu jiro dalaaladan wej bay yeelo kartaa nacam warkan haddii laakiin aan la haynin wax salafkii ka miduu yidhi laba hal qud baa la akriyaa wax yidhi haddaan la haynin sida iyaga camal camalka muslimiintana uu ku socday laba qudbo miladun waqtigii salafka ilaa waqtigan laba laba laba laba qudbo la akrinayo camal muslimiin in laga leexda maaha marka ayb oo shawaad iyo la aadeeyo waxaynan dadka aqoonin dad waxaa jira hadafkoodu dhan yahay khaalif tucraf wax dadka aynan aqoon jirin la imaa waa lagu baranaa manaa saas ma fiicnahadday dadku sunno ay ka hijroodeen ay jirto aday meel ku og tahay oo culummadii salafka iyo yacnii fahamkoodiina ku jirto oo salafku samey jireen oo dadku hadda ka tageen soo noolay taas waa fiican tahay taasna kitaab iyo sunna ay leedahay iyo fahmkii salafka nacam laakiin camal aan dadkii hore aqoonin diin lagama dhigi kara wayakhdubu bacdahumaa khudbatayni buu khudbaynayaa hadda marka laakiin mushkilada waxaa iska hadda halkii khudbaa waxaa laga dhigay meelaha qaarkood sunnada inay saas tahay nacam markaasaa waxaa maqlaysaa sunnada in hal khudba la khudbeeyo waayo meel heblaayo qaladaa lagu jiraa wixii hore isaga jiraan laba khudbay khudbeeyaana lagu leey nacam war wixii hore iyo wixii dambaba midday ahaataba waxa hore maxaa lagu gartaa isaga cilmi baa lagu gartaaye soo cilmi laguma garta taasaa taasaa marka waxay u baahan tahay dalaala xoog badan mana yeelayna yacni culamo mutaakhiriina ma yeelayna ama mucaasiriina ma yeelayna fahamkooda oo weliba ay nas ka fahmeen oo anna sariixa aan meeshii oolin ayb fakhadaba khudbatan nebigu waa qudbeeyey qudbuu qudbeeyey tira m tiro ma ku caddan labana ma sheegayso halna ma sheegayso waa in marka camalulmuslimiin muxuu ahaa loo celiyo nebigii saxaabadii maxay yeeli jireen in loo celiyo taas marka camal haddii nebiga wax sariixa aan markaas laga naqliye aan la hayninna camalkii muslimiintoo selafka hala fiiriyo ayb labadaas qudbuuna sheegaya camalulmuslimiin wayakdubu bacdahumaa wuu khudbaynayaa labada labadaa ragco kadib khudbatayni buu khudbaynayaa laba khudbo yukabiru fi lwulaa midda hore uu kibaaranayaa tiscan sagaal wa fi haaniyatina sabcan toddobo khudbada tan hore sagaal takbiiruu samaynayaa midda labaadna toddobu leeyahay ibnu اlqayim meeshan wuxuu yidhaahdaa arrinkan daliil looma haayo nebiguna khudabkiisu weligiis xamdi buu ku bilaabi jiray ama ciid ha haata mayaynan ahaanin marka alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin hadii layskaga bilaabo waa sidaasaa fiican wayukabiru takbiiraad marka wuxuu sheegayaa ciidda la xidhiiro wayukabiru wuu kibaaranayaa min guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo markay qoraxda dhacdo min leylati اlciid habeenka ciidda ilaa an yadkhula alimaamu intuu imaamka ka soo gelayo fi salaati salaadda uu ka galo ilaa salaadda ciidda laga tukanaya takbiiraad buu wadayaa iska mudlaqa ayb markay qoraxda dhacdo berri ciid ay tahay oo kale takbiiraadku iska bilaabi karaa ayb wa fi ladxaa ciidul-adxaadiina khalfa salawaati salaadaha gadaashooda almafruudaati faradka ah gadaashooda ayuu kibaaranayaa min subxi yowmi carafa laga bilaabo maalinta carafo subaxeeda ila alcasri laga gaaro casarka min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa aakhirkooda salaada yani ciiduladxaadana maalinta ka horaysa ciidda oo yowmu carafa qofka hadduusa xaaji ahayn way yowmu carafa salaadeeda subax kadib ayuu bilaabayaa takbiiraad salaadaha faradka o dhan marka waa wadayaa salaadaha faradka gadaashooda maalintaas sagaalaad waa takbiirsanaya tobnaadkiibuu takbiirsanaya ciiddi ah koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka casirkii ayay ku dhammaanaysaaiyadana marka aahaar cumar iyo saxaabadii ay yeeli jireen waay laga laga wariye suuqyada iyo salaadaha faradka kadib iyo waa kibaaran jireen waa takbiirsan jireen faslun wasalaaةu اlkusuufi waa raxmadoobaadka salaadiisa sunaة muakadatun sunatun sunno weeyaan muakadatun la adkeeyey ayb waa sunno mu-akadana marka waxay ku tahay nebigaa sameeyey kuna tirtirsiiyey dadka ayb faradna waxaysan ku ahayn salaad lixaad ma jirto oo farad ah fain faatat haddii ay tagto lam tuqda lama qalleeyo hadday tagto ay faydanto ma la wayusallii waa tukanayaa qofkii tukanayay likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda wa khusuufi lqamari dayaxa madoobaadkiisa ragcatayni laba ragco u tukadaa qoraxda nebigaaba tukadayba dayaxiina nebiga wakhtigiisii ma dhicin dayax madoobaad muqtadihii ma jirin keeni lahaa laakiin sunnadiisa qowliga ah waa wax lagu tukanaya maxaa yeel nebiga wuxuu yidhi sal ll ly slam ina ashamsa waalqamara waa isku daray ina الshamsa wاlqamara aayataani min aayaati اllaahi qoraada dayxu waa laba aayadoodo maluuq laba makhluuqo makhluuqaadka alla ka mida faidaa ra'aytumuuhumaa fasalluu haddaad aragtaan tukada oo kamaa qaala sal اl slam haddaad aragtaan labadoodii oo madoobaaday marka sunnadii qowliga waxay sheega dayaxan hadduu madoobaaday la tukado sunno qowliya iyo ficliyana waxay ku soo aroortay kusuufu shamsi ayb marka nebiga ma samaynin ma la dhahayo nebigu waaba yidhiba hadal ahaan u sheegay nacam isagii ma samaynin hadda maba madoobaaninba dayaxa waagii nebiga calayh isalaatu wasalaam haddii uusan madoobaanin muxuu tukadaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb fii kulli ragcatin ragcad kastaa qiyaamaani baa dhexdeedaa laba qiyaam yudiilu wou dheeraynaya alqiraa'ata qiraa'ada fiihimaa labada qiyaam dhexdooda wa rukuucaani baa ah ragcad kastaa laba rukuuc bay leedahay dhexdeeda ah yuiilu ou dheeraynaya tasbiixa tasbiixda fiihimaa dhexdooda ou dheeraynayo duuna sujuudi sujuudda maya sideeda caadigay ahaanay sujuudda iyada allaahu akbar markuu yidhaahdo istiftaaxii la yimaado faatixada akhriyo suurad ka dambaysa akhriyo haddana allaahu akbar wuu rukuucayaa rukuucdii buu ku dheeraanayaa samica allaahu liman xamida ayuu soo dhahaa kadib haddana allaahu akbar qiyaamkii buu ku soo noqonaa qiraa'adiisiibuu wadanaya marka qiraa'adan dambe marka faatixada ma lagu celinaya mase laguma celinaya khilaaf baa ka jira in lagu celiyaana fiican ayb ixtiyaadku saasuu ku jiraa faatixadiibuu akrinaya qiraa'o kalu ku daraa marka sidaas markuu yeelo kabacdi waa rukuucaya samica allahu liman xamida buu leeyahay kadib waa sujuud buu aadayaa sujuudda iyada waa laba caadi ah kadib waa soo kacaa ragcadii kalena sidii oo kale ayuu ku samaynayaa ayb waykdubu waa qudbaynayaa bacdahumaa iyaga gadaashood khudbatayni laba qudbou qudbaynayaa iyadana <clears throat> wayusiru wou siraysanayaa fii kusuufi shamsi <clears throat> qorax madoobaadka qiraa'ada hoos buu u dhigayaa leanna waxay leeyihin shaaficiyadu waa salaad nahaari ah salaad nahaari ah waay qiyaasku wuxuu keenayaa in hoos loo dhiga marka duhurkii casirkaa looga qiyaasana bay leeyihin aahaartana marka qiraa'ada yani wax laga fahmaayo sirna eh, waa soo aroortay xadiid samura oo kale eh, jahrina waa wa laga nusuus laga fahmayana way soo arooreen marka hadduu jahr sameeyo hadduu hoos u dhigaba laa maanic wayajharu kor buu u qaadayaa fii khusuufi اlqamari dayaxmadoobaadka lianna salaad leyli ah waa iyada ile dayaxu habeenunbau jiraayo maalin dayax ma jireen taasaa marka uu kusuufka isaguna axwaashiisu sidaas وبالله التوفيق صلى الله وسلم على